kenya eh, dalka soomaaliya waxay kusoo dhashay waxaan la garan karaynin iyo magaca amisom la yidhaahdo itaal badanna ma lahayn hadda dhibaato badan baa kenya ku dhacday eh, qoladan shabaabka oo diinta u dagaalantana waxay sheegeen inay gudaha kenya wax ka fulin doonaan waana fuliyeen sidii ay ku ballabeen eh, waxaan u malaynayaa in ciidamada kenya noqod dane aanay ku suurta geli karayn inay iyagoo nabad qaba ay ka noqdaan nin soomaaliya jibtuna waa sii soconaysaa inta jogaan dalka marka kenya waxaan arkaa dawlad hoog iyo halaa ku sugan hooyadu faraheeda ku doonatay dhinaca dhaqaalaheedana maanta caalamku waxay ku sheegeen lacagta kenya ay aada u baabaday reer yurub oo u uskubasho iman jirena waxay sheegeen inay kala baxayaan mar hore ayay u diideen dadka yurub iyo maraykan marka dhaqaalahaan waa burburaysa ciidan ahaan hadde waaba aragnaa inay ciidamada soomaaliya soo galay anay aan u malaynayo inaan qoftame oo kenyaati ah aanu ka bixi doonin soomaaliya cornele in uh, waxaa tahay nin ciidanka wax ka yaqaana dawladda kenya waa dawlad in ciidamo leh diyaarado leh maraakiib ku dagaalamays in dalkeeda weerar caynkan oo kale laga fuliyo oo khasaarooyin aada u fara badan ay ka dhashaan maxay muujinaysaa caalamku hadda waa wax iska warqaba oo weli hadda adduunka lagu tilmaamaa dhinaca eh, horumarka iyo noocyadan ay gaalada ku sheegeen teknolojiyadda adduunka oo adiga agoo meel kasta adduunka hadda warbayska hayaa si awood ma lahayn taa diyaarado iyo ciidan iyo ay soogtiin anagu waagii hore oo sabitoyinkaabaa mar waxaa lagu weydiiyey maxaa saadbaro ciidamada iyo daraawiishta oo qabaa'ilada soomaaliyeed geela ka kala qaadaan u diri doonaa buy marka ah, awoodka awood kastay leeahayd iyo waxay ahayd iyo dawladnimadeeda waxa ka daran waa maxay shabaab shabaab waa qolo diin u dagaalamaysa tababar caadiya aan caadi ahayn qabta qaab dunida ku cusub oo casri ah oo diiniya ku dagaalamta kitaabka ilaahaya sidaa darteed suurtagal ma noqonayso reer kenya oo soomaaliya kusoo duulay ayaa iska difaacaya shabaab no waayaatana dagaal burburaho islaamiya ayaa jiray lakin istaraatiijiyad ahaan iyo qaabkeeda iyo ciidamadeeda marka la qiyaaso adeer iskama celi kardo soomaaliya waxaan qabaa kuwa qaadka hadday ku kacaan baan iska celi karaa laba qolo dii sheeganaysa waxooda sir wadayihiin waa hagaag halkay weerareen dhowr saacadood bay haysteen gurmad xitaa way soo sameyn waayeen ciidamada kenya ma muuqataa in xilliyada habeenkii xataa ay lala maamuli karo waddankooda oo aysan isu gurmad karin markaad karibsu taagay xabadda intuu indhaa isku qabto labada gacmood qoray intuu ku qabto sidaa intuu dhulka ujiisba sii dhexyaa marka gurmad hore uma samayn jirin haddana ma fasi doonaane waan aaminsanahay i always waa bres baran in haddii qolyahan diinta u dagaalama oo doonaya dalka in wax lagu xakamo shabaabka sheegtahay haddii ay wax yar anigu horta iyaga waa dhaliilaa waxaan ku dhaliilaa isboodalan baa jira cusub oo ah in beebabka dhintaalala lagu sameeyo donong hafdaywe hadda u karin waaye waa uh, waa modif ah uh, oo aan telefoonada ku arka annaga wax naga dameeya laakiin ada hatay kale ha waa laba maamulka kii gudaheeda ayaa laba maamul kale iska dafamaya inay ku sameeyaan waxay yaqaaneen marka ma sidoo kale kii dagaal gashada hubku waxaa ii hadleen kii goorma dagaal baratay annaga sanad sanadkii marka hawada ka joojisay ethiopia bari laga weerarayay wasiirka eh, gaashaaniga sababtana wahan jabay diyaaradaha miliga soomaaliya dhinacan etoobi markuu etoobiya aadayo dhinaca ah, halkaas kasoo wareegi jiray oo kenya soo dulmaro ayuu etoobiya soo duqeyn jiray marka kenya dowladkaasa ma ahayn dowladkaasa ma ahayn eh, shabaabkuna haddii ay eh, waa qabaa in sidaa ay samayn karayaanin cornele in shabaab soomaaliya bay ka dagaalamayeen hadda waxaa muuqanaya in ay ka tilaabeen dalka soomaaliya oo wadamadii ciidanka soo diray ayay howlgallo ka fulinayaan jabuuti way ka fuliyeen mar kale ayay u hanjabeen wadankaasi jabuuti maraykankii ingiriisii waxay leeyihiin dadkeena yaysan socdaal ku tegin kenya waad ujeedaa etoobiya way ka howlgelayaan dowladahan aadka u faraha badan ee ku midoobay dagaalka soomaaliya ay kusoo qaadeen in sidaasi looga howlgalo ma soo dadejin kartaa ciidamadu inay kala baxaan soomaaliya ani hal baan kuu sheeg horta ciidan ma baxaayo nato iyo qoryahan gaalada ah qoryahan islaamiyiinta ah halkan kulama dagaaleen soomaaliya dowlada dhan bay kala soo dagaalameen bractikada badan oo dhafsan waxaa hay waagi afghanistan oo ay ka dagaalamay ayaa la ogaaday qofka islaamka aaminsan inaan wax inan kalaa jirin haddaba si xasagareeyeen qof qarax kitaab kusoo galaaya taasi waagaan may jirin laakiin this time oo qofku doonayo mustaqbalkiisu yahay in diina fido yani shaksiyan ahay eg marka mustaqbal anigu aniga tababarkaa waxa wey anigu sidaan meel weeraro oo dalkaa dadka xakumo laakiin aan waxi gaarin aniga shaksi ahaan koraan labadeed laakiin islaamiga qofka wuxuu doonaya mustaqbal islaam mush mustaqbal shaksiya waa mustaqbal islaam haddii marka arrintu sidaan tahay waxaad u qabtaa waa hore baan anigu adaacadaha jogaalla ka sheegay ciidamadan hadda dagaalamaya labada dawladood mid ah ii sheege etoobiya iyo iyo ibeesha layidhaha kenya waa ibtisraad waa mari karaan waa jiri karaan nin ka tirsadaan bay sii soconayaan kadisqooda in libya waxa yaab leh waa hadda cajiib ugu aan weli aanan helin adig ama boosaasaa joogaa haddaan rabo inaan bao etoobian ba wuxuu dhimaanaya karin laagi karin gaanin lugeynaya laag waa labaatan shan waa labaatan kilomitr oo waxay kasoo lugeeyeen ilaa etoobiya oo boosa imanaya oo doofaya inta taas waxaan qaatay markii daba ogaad inay aayo tahay oo in xajka elkaa ay weeraraan ninka soomaaliga ay boosa ka baxaya ka waran muqdisho ka baxayo inta uu soo lugeeya isagoo dhataali ku socdo dadkan marka iyaga hadda khayr maqaba badan u malayn karaya kuwa sidaa yeelaya oo dalkooda kasii tariibaya isagoo isticmaal jooga lakin waxaan u malaynayaa kuwii nabigu yidhi duudkooda munaafiqiinta duudkooda khayr dhabarkooda khayr laga helaya waay marka aayadahaasna way jiraan oo xagga diinta marka aada loo eego oo aada santa lagu sameeyo lakin ajar kenya aniga waxaan qabaa shaabka daahay waliyahan shabaabkaan weli samaynin taqdiidkaasi ka dhimaya kii adeer xaba ma ah, waa in la maraa waa in la maraa waa in la jiiraa waa in la jiiraa baan leeya qolada shaabka kuleeyahay laakiin waxaan qabaa aniga caqligayga indigayga kii dawlad yar dawlad weyn maaha dawlad dagaalada ka dhana maaha dawlad eh, ciidanka shabaabka ama soomaali iska xili ka dhana maaha waa in la maraa yaa etoobiya qudhan hulcila ka jira eh, maraykanka waxay maqlaysa butin waxay afgeeska africa oo dhan waxaan qabaa bariga africa dagaalkaas wuu saamayn doonaa wuuna kasii dheeroon doonaa ilaahi insha allah eh, sida hadda muuqato wey hadda xaraka islaamiya meel walba way iska jirtaa afrika kaliya kama jira asia ka jira eurube ka jirlaa marka waa in takdiirka islaamka uu shaqeeyo oo uu socdo sidaan rabo annagu hadda waa shucuun hawlga baanu nahay ilaahay baan hadda waxaanu horey usoo maray abar maalin dhaw agacadoba ay wareysanaysay heesa jira waxay wadaadaan ogaan lahaa wadaadada ii sheegi lahayeen hore wadaadada ii hore in heestu ay tahay dembi mamaan heystaan bay marka dadka kan baa ku dhacday waxaa loo baahayaa diin taqdiir walislaamiya fi dawla wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu wagaag dhinaca kale in ciraaq baa wax kaa weydiin doonnaa maadaama cornel ataaqadiyado waaweyn ayaa ka jira laakiin intaan ciraaq gelin cornele inna shabaab dad badan waxay isweydiin karaan awoodda intaan la eg in muddo sanado kooban ay ku helaan sidee ku gaareen dad badan isweydiin kara maxay kula muuqataa su-aashaasi waa su-aal taagan xaggee awoodda ka hela shaabkoo soomaali si islaamiga u dagaalamaya marka ciidanku military uu yahayna waxaa loo baahan yahay inuu helo sahay dhaqaale iyo sahay dagaal intaba inta dalka ka helayaan anoo yaan horeeto la lahaa dawlad baa naga qabsataan waxaan ku yidhi bal bal horta qabsiga waxa ka horeeya ciidamadii shabaab eelkaa jooga xagee jiraan markaasaa hadda waxay mar dambe noo sheegtay waxaa shaabku way baxaan wargaa gobola shabaab xagu aadaa shaab soomaali weeye soomaaliya ku dhex joogaaneen islaamnimadooda iyo waxay isku taleen soomaalinimadooda iyo dalaqoontooda awood ka badan ama ma anigu hadda waxaan qiyaasaya awoodooda kasaan leeyahay anigu anigu waxaan leeyahay qaafka hadda jira awoodoodu waa nin soomaaliya oo dalkiisa jooga oo ajnabi kusoo duula cid ka adkaan ka dhaa ma jiro anaa taa kuu sheegay ama dhagaxa ku dagaalamo adiga afghanistan ba waa saweeradhay oo laga adkaan lahaa waxaan cayaar maaha dalka iyo dadka iyo midna cayaar maaha ninka soom awood waxa keenaya dalkiisa iyo diintiisa iyo dalka uu degan yahay iyo dadnimadiisa wey marka waxaad leedahay moralkay ku dagaalamayaan ayaa ka weyn in waxay hiigsanayaan ha midda kale ninkaan shabaabka xakumaya gudana ay dhahaan aniga ma aqaan maarta lakin journaal aan ku arkay hadda mar ay faallo ka bixisa dhaqdhaqaaqa islaamiga wax noocaas ay ku magacaabeen oo ay kaga hadlayeen waxay sheegeen nin wax maamuli kara inuu yahay nin mutacalimana inuu yahay oo cilmiyada islaamiga iyo midda maadigaana yaqaan awood maamulna ku fikira meesha uu maamulo inaanfisha ka iman haddii marka maamulka shabaab amiirkooda oo hadda ay qoryahan gaalada ku tilmaameen nin aad wax u maamuli kara inuu yahay iyo islaamnimadooda iyo dalkooda dhaqaalana waa is soomaali weeye soomaali waa wada dhaqaale waa soomaali xoolay leeyihiin beer sabaanaya baa jidho beeraha dabiiciga kamid a waa xoolaha marka waxaan qabaa haddii waxaasoo dhan la daro kenya iska dhaaf etoobiya tegeysa tan kale inna dowladda kenya markay weerarka soo qaadaysay in waxaa caawinayay maraykanka ingiriiska yahuudda iyo dowlado badan haddana waxa dhacaya way ku fiirsanayaan maxay ugu soo gurman la-yihiin bay kula tahay xawaaraadda yurub africa waa ka isbedelay dowladda hadda jirta oo kiyaasiga siyaasiyan markaan u warramo yurub iyo maraykan labada waa diiday madaxweynaha maxkamadda ku xireen iyo madaxweyne ku-xigeenka waa dhinaca siyaasadda kenya marka shabaab iyo waxaa laga yimaado oo kuma ay qanacsanaa oo dowladdii rabeen mayd maraykanna dimuqraadiyadiisu waxa weeye qofkaa rabo unba dimuqraadiyaddu ay sax ku tahay oo ama madaxweyne noqon karaa sideedaba mabda kastoo yimaada qofkaan rabo iskuul kaana rabayn ma fiicnaa ama waa dilaynaa ama waa dacaydaynaynaa ama dunida qaab noocaasay leedahay may doontaba ha noqote marka de dantooda kuma jirto maxaa dantooda ka arki waaya dantooda dar ku arki waayin uma soo gurmanaya midda kale adeer qof xirxiran oo meelo ku xirxiran oo islaamiya rasulka dagaalamaya maraykan waxaa iska cesha kuwa guryaha ka dusiya kuwa hadda kusii socda maraykan baa ay imanaya ingiriis baa imanaya macas uma shaqaynayaanine waa in qofku aladiina aamanuu aamisiya aladiina aamanu wax idin kale ma jiraan